بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب في baabi bayaani الزmn اladي laa yuqbal fiihi الإimaan bayaani zamn zamankii la caddaynayo aladii zamanka iyo waktiga aan laa yuqbalu la aqbali doonin fiihi gudihiisa aliimaanu iimaanka xilli waxaa imaan doona iimaanka aan la aqbalaynin qof hadduu dhaho haddaa soo islaami oon tawxiidsan oon mu'min noqon aan laga yeeraynin jaaniskaas iyo fursaddaas ay dhammaan doonto waxaa kaloo dhammaan doontaa ka muuminka ah ee muslimka ah camal saalax oo hadda ka hor uunan la imaanin isagana laga aqbali maayo intaa ka hor markaa in la siyaadsado khayrka iimaanka camalka saalixaa ah. xilligaasaa imaan doonaa markuu adduunkan camiran ee nidaamkiisa uu socdee naqaano kharib uu ku dambeeyo oo nidaamkii uu isdaba maro xaaladahaasa laga sheekeynayaa oo la yidhaahdo qurbu saaca saacadda qiyaama dhowaan doonta calaamaod waaweyn oo lagu yaqaanayna leedahay oo aayaat la yidhaahdo qaar ka mida waxay wadataa inaan iimaanna laga aqbalin qofka islaanimana laga aqbalin camal saalixa laga aqbalin ayay wadataa qaarna waa aayadii calaamad tusaysa qiyaamihii inuu soo dhowaaday qaala xadaanaa yaxya bnu ayuub waqutaybatu bnu saciid wa caliyi bnu xujur qaaluu waxay yidhaahdeen saddexdaa sheekh ee muslim sheekhyihiisa ka mida xadaanaa ismaaciilu yani yacnuuna waxay u jeedaan ibnu jacfar bay ujeedaane saddexdaba waxay ka wariyeen ismaaciil ibnu jacfar can ilcalaa wa huwa calana ibnu cabdiraxmaan wey can abihi aabihiis cabdiraxmaan ibnu yacquub can abi hurayrata cabdiraxmaan ibnu sakhr adawsi radia allahu canhu wa ardaah aلصaxaabiyu اljaliil akharu صaxaabati xadiiثa cala اliطlaaq qaala wuxuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala wuxuu yidhi laa taquumu الsaacatu saacadda qiyaamo ee adduunka ugu dambaysa saacaddaasi buunka laafuufi doono ma dhacayso xataa tadluca ashamsu ilaa ay qoraxdu ka soo baxdo min maqribihaa meesha ay u dhacdo hadda waxay ka soo baxdaa madlac iyo mashriq marka hadda waxay noqon doontaa inay ka soo baxdo meeshay u dhacday bay ka soo bixi sida looga sugaayo xaggaas iyo sharqi iyo qorax ka soo baxun bay xagga ka soo baxaysa fa idaa dalacad markay dhalato min meeshii ay u dhici jirtay markay ka soo boodo aamana annaasu baa wada rumaynaaya allah kulluhum dhammaantood ilaahay bay rumaynayaan ajmacuuna baa wada rumayn ideelkood waa ta'kiid waaye dhammaan wax allaala wixii gaal ahaa oo idil ilaahay buu rumaynayaa xilligaas intii hore waxay arki jireen oo caado u noqotay oo inay qoraxda xaggana ka soo baad xaggana u dhacdo maalintay dhasheen iyo intaasay arki jireen markii laakiin isbeddelka u dhaco indhaha la kala qaadi markaasaa la fahmayaa aayaddan kawniga ah inuu ka dambeeyo allah subxaanahu wa tacaalaa waaxida oo awooduu xaggaa kaga keenay xaggana kaga keeni kara markaasay dadkooda islaamayo dhahayaan waxaan waa wax ka weyn maskaxda iyo caqliga bini aadamka ilaahay bay usoo noqonayaan oo rumaynayaan fa yowmaidin maalintaasi laa yanfacu nafsa naf ma anfacdo iimaanuhaa iimaankeedii ma anfacayo lam takun aan ahayn naftaasi aamarad mid rumaysay min qablu hadda ka hor aw kasabad ama kasbatay fii iimaaniha iimaankeedii khayran khayr kasbatay aan ahayn mid iimaan aan lahaynna markaa iimaan wax u tari mahay mid camal iyo kasab wanaagsan la timidna hadda ka hor aan la imaaninna markaasi kasabka iyo camalka saalixa waxba u tari maayo waa la khatimayaa faylka o dhan waa la xidhayaa nin walbaba wixii hore unbaa kuu ah baa laleeyahay fursaddii toobadda ahayd iyo tawxiidkii in lagu ogolaya inaad soo geli karto qofkuu soo islaami karo fursaddii baa istaagtay albaabkii toobadaa la xidhayaa markay kasoo gasho ka soo baxdo qoraxda albaabkii toobadaa la xidhaya khalas waa labada xaale ee toobadda la xidho oon si walba qofka aan waxba looga aqbalayn walaysat الtawbaة liladiina yacmaluuna sayi'aat xata ida xadara axadahum اlmowtu qaala inii tubtu اlآana wala ladiina yamuutuuna wahum kufaar ka markaas nafta ay ka baxayso allahay haddaan toobad keenay iyo xilligaasi qoraxdu ay ka soo baxdo meesha u dhacdo labadaasba toobad la aqbali maayo qaala xadaana abu bakr bn abi shayba wa ibnu numayr wa abu kurayb qaaluu waxay dhaheen xadaanaa ibnu fudayl xaa waxadaanii zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa jariir kilaahumaa can cumaanata bn lqacqaac can abi zurca qiila ismuhu haram ibnu camar ibnu jariir albajari can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam xaa waxadaanaa abu bakr bn abi shaybata qaala xadaanaa xuseyn bnu caliyin can zaa'ida ibni qudaama can cabdillaahi bni dakwaan abu zinaad can cabdiraxmaan alacraj cabdiraxmaan ibni hurmuz can abi hurayrata dawsi cabdiraxmaan bnu sakhr can الnabiyi salى اllahu alيh wasalam xaa وxadaثna mحamed بن الrاafic الnaysaburi qala xadaثna cabdالرaزاq بn hmaam السمعاni qala xadaثna mcmr بn rashid الأsd can hmaam بn mنbهin can abi hurayraةa radي الlah canhu can النabiy slى الlaه عليه وsلم bmثli xadiiث الclى can abihi can abi hurayra can الnabiy slى الlaه عليه وsلم intaasoo dhan waxay mutaabaceeyeen alclaa bn cabdالرaحmaan ayay wa mutaabicinayaan intaa mutaabacada eed soo marayso dhanba naam qaala almusanifu raximah اllah waxadaana abu bakr bin abi shayba wa بن حرب xarb qaala waxay yidhahdeen xadaanaa wakiixa waxadaaniihi waxaa ii warramay isla xadiidka zuhayr bn xarb qaala xadaanaa isxaaq bn yuusuf alazraq jamiican can fudayl bni qazawaan bay ka warrameen xa waxadaanaa abu qurayb moxamed bn اlcalaa walafdu lah قال xadaana ibnu fudayl محمد بن fudayl بن ghaswaan عن abiihi عن abi xaazim salmaan alashjaci عن abi hurayrata رضي الله canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi alaaun saddex saddex calaamo oo waaweyn oo isbeddel adduunka iyo koonkaba ka samaynay idaa kharajna markay soo baxaan saddex shay markay soo baxaan laa yanfacu nafsan nafna ma anfacayso iimaanuha iimaankeedii lam takun aan ahayn naftaasi aamanad mid rumaystay min qablo hadda hor naf hadda kahor aan rumaynin iimaankeeda maalinta ay tawxiid tawxiidsato laga aqbali maayo waa sida qof nafta ka baxaysooo markaa dhihi naf baan iimaan baan la imaani aamantu fircawn muxuu yidhi annahu laa ilaaha ila aladii aamana bihi banu israa'iil wa ana min almuslimiin lagama aqbalin aalaana waqad cashayta qablu bani wa kunta min almufsidiin xilliga waxba lama aqbalayo aw kasabat fii iimaaniha khayra iimaankeeda aan khayr kasbanin ayaduna waxba laga aqbali maayo camal baan hadda la imaano haddaan tukani kow saddexdaa shay maxay yihiin duluucu shamsi qoraxda soo bixideeda min maqribiha ay ka soo baxdo meesha ay u dhacdo wadajaal masiixu dajaal marka uu soo baxo wa daabatu lardi daabadda ardada markay soo baxdo saddexdaasba calaamo iimaanna lama aqbalayo xilligaas camal saalix iyo kasab saalixa lama aqbalayo wa daabat lardi daabat lardida waxaa weeye dadkay la hadlaysaa tukalimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun dadka in aayaadkii ilaahay ayna yaqiinsanayn daahir iyo baatin baa la kala saari maalintaas oo dadka isku dhex jiray isdhex yaacayay yay calaamaynaysaa sumtaysaa kuna waxay ku sumtii iimaan mu'min inuu yahay midna waxay ku sumtii gaal dadkii baa hal mar la kala sumti munaafiqii isqarinaaya bannaanku imaani waa la calaamayn calaamad madow intii lagu dhufto yaa kaafir gaal inuu yahay intaa islaamka ku dhex jiray yuu banaanka soo noqonaya kan muminkana muminka lagu qoro khalaas waa ku dhamaatay halkaabaa taagnaanaysaa camalkii ila waa la jooji daabadaas ayada ah waxay tahay ka samaysan tahay nooceeda iyo meeshay ka soo baxaysa muran ka taagan qaar waxay yidhaahdeen waxay ka soo bixi doontaa maka meesha la yidhahda ajiyaad oo nabigeena jibriil uu ku arkay isagoo lix boqol oo garab leh oo aan ka fogeynba masjid alxaraam hadda waaba galayba tawsiicada masjidka ku jiraaye ajiyaad iyo maahee safa buurta safa la yidhaahdo ee xujayda iyo muctamiriintu ay ka bilaabaan sacyiga buurtaas ay kasooyaa ka soo bixi doonaa daabad qiila jasaasatu dajaal masxuud dajaal jasaasadiisii xadiidu tamiimudaari fi saxiix muslim aan ku arki doono weeyaan waa la yidhi maahee fasiil naaqati saalix nabiyullahi saalix hashii mucjisada way ahayd ayadii waa la dilay waa la sheegay qurbaceedi laakiin xaggee u dambeeyey lama sheegin qurbiceedii bigtuu yidhi buurun buu dhex galay afkau kala qaaday halkiibu ku jiraa wuu soo bixi doona dhow daabad dadka la hadasha allahu aclam intaba la sheeg laakiin xaqiiqatu lamri ilaahay baa og waxaanse aan rumaynaynaa inay jirto o imaan doonto daaba daabad hadli oo dadka sunti oo calaamaynaysa intaasaan rumaynaynaa qaala xadaanaa yaxya bnu ayuub waisxaaq ibnu ibraahim jamiica can ibni culayata ismaaciil qaala ibnu ayuub wuxuu yihi xadaanaa ibnu culaya ismaaciil xadaana yunus can ibraahim bnu yaziid ataymi samicahu fii ma aclamu saan u malayn can abiihi aabbihi buu ka wariyey aabbihiis oo ah yaziid ibnu shariik ataymi can abiihi yaziid can abi dari alkifaari radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi yowman maalin atadruuna ma ogtiin ayna tadhabu hadihi shamsu qoraxdan meeshay aaddo ma garanaysaan way soconi markaysay u socotay meel bay ku hakan oo muntahaheeda oo ay ku dhammaataa qaaluu waxay dhaheen allah warasuulu aclam ilahay rasuulkaa yaqaana oo waxaana waxba ka ogeyn oo cilmuqayib oona garanaynin kullun fii falakin yasbaxuun way socotaa way wareegaysaa falagaasi ku wareegi laakiin meelaha stageka u ah ee gaarka u ah ee say u socota ay haddana wax ka bilaabi kow ka soo bilaabi ilaahay baa garanaya ayay yidhahdeen saxaabadu allah warasuulu aclam qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi ina haadihi qoraxdani tajrii way qulquliyo way soconi xataa tantahiya ilaa ay kaga dhammaato ilaa mustaqariha meesha ay ku sugnaanayso makaan tantahi ilayhi meel bay ku intihoon oo haddana nudqatu sifir kowka daba ka bilaabani taxta alcarshi carshiga hoostiisa wey way socotaa say u socoto allah raxmaana carshigiisa hoostiisa meeshaa markay maraysaba halkaas bay deennaa meel mucayan oo carshiga allah araxmaana hoostiisa lagu magacaabay lagu tilmaamay ayay sujuudal dhici fatakhiru way hooban saajida sujuud bay la dhacaysaa makhluuqa oo dhanba waa sujuudaa oo waa tasbiixsadaa walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum tasbiixdooda ma garanayno makhluuqa oo dhanba ilaahay buu hoggaansan yahay oo u tasbiixsanaya shamsadana qoraxduna sidaasay ka mid tahay sujuud bay u hooban oo allay u sujuudi macnaheedu dhulka imaan iyo meel hebay ku dhici waxaas ma aha xayawaanka makhluuq kastaba qaabkii ilahay ugu talagalay buu alla ugu sujuudaa oo alla ugu hoggaansamaa oo alla u ateecaa fatakhiru saajida falaa tazaalu ka suuli maysa kadalik inay ilaahay u tawaaducayso oo u khushuucayso oo u sujuudayso xataa yuqaala lahaa ilaa laga dhaho irtaficii kor noqooo irjicii noqo min xayu meeshii jiiti aad ka timid haddana halka ka soo bilow meel baa marka ay wax ka bilowdaa meello way ku dhammaataa saasayna u soconaysaa hadday inaga naga maqan tahay meel kaley soo maraysaa laakiin waxay leedahay waxay leedahay farag faraggaas wareegaaya meel iyo mawaaqic bay leedahay ilaahay uu og yahay oo ay haddana idan qaadan ma sii wadaa ma halkii baan ka socdaa iyo soco fatarjicu way noqoni fatusbixu way waa bariisay aalica ayadoo ka soo dhalatay min maطniciha meeshay ka soo dhalan jirtay oo mashriqay ka soo bixi uma tajrii haddana way socon xataa tantahiya ilaa mustaqarihaa meeshay ku sugnaanaysay ee ku dhammaanaysay ee mishwaarka iyo socodkeeda iyo sujuudda halkiibay gaari taxta alcarshi carshiga allah araxmaan hoostiisa fatakiru saajida sujuud bay la dhacaysaa walaa tazaalu kadalika sidaa ka zuuli mayso xataa yuqaala lahaa xataa yuqaalu laha ilaa laga dhaho irtaficii noqo irjicii ka soo laabo irtaficii kor noqo sujuudii ka kor noqo irjicii noqo min xayu ji'ti meeshii aad ka soo dhalaad ka soo baxday eed ka timid halkay ka imow fatarjicu way noqonaysaa fatusbixu aalicatan min maطliciha meeshay ka dhalan jirtay oo sharqi ah ayay ka soo dhalan uma tajrii way soconaysaa laa yastankiru nnaas dadku ma inkiraayo minhaa xaggeeda shayan waxba ku inkiri maayo dadku wax la yaab leh iyo wax cusub oo kayru caadi ah ma jirto sideedii lagu arki jiray wey habeenkii baa gabalka dhici subaxdiina qoraxdii waa usoo bixi halkii ay ka soo bixi jirtay unbaa laga fiirin xataa tantahiya ilaa mustaqariha meeshay ku istiqraaraysay ilaa laga gaaro daaka ee kaa ahee taxta alcarshi carshiga hoostiisa ahee fa yuqaalu laga dhahaayo irtaficii kor noqo oo asbixii waa badiiso markaasaa waxaa la dhihi irtaficii wa asbixii waxaa saaka ka soo baxdaa daalicatan xaalaa tahay mid soo baxda min maqribika min maqribiki qoraxdii baa laga hadlaya shamsadii meeshii aad ka dhacday halka ka soo baxbaa leehay meeshay u dhacday bay kasoo laaban fa tusbixu way waa bariisan daalicatan ayadoo ka soo baxday bimaqribiha meeshay u dhacday faqaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam baa wuxuu yidhi atadruuna mataa daakum markaas goorta uu yahay ma garanaysaan iyo xaalka markaa isbeddelka dhacay doono daaka xilligaa xiina waa waqti laa yanfacu nafsan naf uunan anfacaynin iimaanuha iimaankeedii lam takun aan ahayn naftaasi aamarad mid rumaysa min qablu hadda ka hor aw kasabad kasbatay fii iimaaniha iimaankeedii khayra khayr iyo camal saalixa ku darsatay naftaasi la aqbali mahayo naf hadda ka hor aan mu'min ahayn ama hadda ka hor aan camal wanaagsan kasbanin maalintaa waxbaba laga anfacaynin waxba laga aqbalaynin weeyaan marka ay qoraxda ka soo baxdo maqrib waa aaya kowniya rabbaani ah ilaahay baad gacanta ku haya subxaanahu wa tacaala yaa sheegan karaa meeshay ka soo baxday iyo siday u socotay iyo meeshay istaagtay iyo meeshay ka ay maraysa iyo inta wax sheegan karo alla ilaahay baa yaqaana subxaana wa tacaala ilaa asamaa uraabica samada afaraad bay yay ka soo baxdaa baa la yidhahdaa asamaa uraabica aad bay u koraysaa qoraxdu marka madlac bay ka soo bixi maqribna way ka dhici mashriq iyo maqrib laakiin isbeddelka marka u dambaysa adduunka la rogayo meeshay u dhici jirtay bay marka soo dhicaysaa markaa wey waxa kayru caadiga ah ee ummadda taabanaya markaa wey inta kale la arki jiri waxadaanii cabdulxamiid bnu bayaan alwasitiyu qaala akhbaranaa khalid yacni ibnu cabdillahi طaxaan can yunis can ibraahim itaymi can abihi abihi can abi dari alkhifaari ana nabiya sala اllah alيh wasalam qaala wuxuu yidhi yowman maalin atadruuna ma ogtihiin ayna tadhabu hadihi shamsu qoraxda meesha ay tegayso mustaqarka u ah ee ku sugnaan ee ku intihoynayso bimili macnaa xadiid ibni culaya oo kaluu sheegay ismaaciil xadiidkiisii yunis uu ka warinayey marka waxaa bimili laleeyahay waa khaalid khaalid daxaan ibn cabdilaah ayaa mutaabacaynaya ismaaciil ibnu culaya in badan baan soo ishaaray mutaabacada waa fahamteen waan filaya waxadaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb wlafdu labi kuraybi qaala xadaana abu mucaawiya maxamed bnu khaasim xadaana axmed sulaymaan can ibraahim ataymi can abihi can abi dari alkifaari judan bnu junaada qaala wuxuu yihi dahaltu masjida masaajidkii baan galay wa rasuul lah wa masjidkii nabiga calayh salaam madiina munawara wa rasuulullah nabiga calayhi salaamna jaalisun uu fadhiyo masaajidka falamaa qaabat ishamsu markii qoraxdii dhacday qaala wuxuu yidhi yaa abaa darin abaa darow hal tadri ma ogtahay ayna tadhabu haadih qoraxdaa inaga aragtideenna dhacday way dhacday inaga araggeenna oo inaga qarsoontay meesha ay u socota iyo meesha ay u tegaysa ma garanaysaa qaala qultu allah wa rasuulu aclam qaala fa inaha tadhabu way fatastadinu fi sujuudi sujuud bay idan weydiisan alle fayudanu laha waa loo ogolan inay sujuuddo wakaanahaa qad qiila lahaa waxaad moodaa sidii loo idmaayo ee loo leeyahay ka soo bax meeshaadii inaad markii dambe kaanahaa qad qiila lahaa in lagu yidhi irjicii noqo min xayu ji'ti meesha aad ka soo bax hadda ka timid oo maqribeed ka dhacday halkaa uun ka soo bax fatatlucu min maqribihaa meeshay u dhacday bay ka baxaysaa qaala uma qaraa fii qira'ati cabdillaah wadalika mustaqarun laha wshamsu tajri limustaqarin lahaa cabdullahi bn mascuud wuxuu akriyey wadalika mustaqarun lahaa qaala xadaana mustaqarka iyo meeshay ku sugnaanaysa alkaa say u socota halkaasay ku imtihoonaysaa ay ku sujuudi kadib baa yani waa meel xad mucayana oo alla uu garanaayo oo markay joogto ay sujuudi allana ay ilan ka qaadan haddana waxaa leeyahay sidaada ku soco ilaa laga gaaro xilligii la dhihi doona ka soo bax maqrib iyo meesha qorax u numinu dalika min kalaami saadiq lmasduuq sala allahu alayh waalih wasalam waan rumaynaynaa qala xadaana abu saciid ashaj waisxaaq bn ibrahim qala isxaaq abarana waqala ashaj xadaana wakiic xadaana acmash can ibrahim taymi can abihi can abi darin qaal sa'altu rasuula allah nabiga calayh salaatu wasalaam waxaan weydiiyey can qowli illahi tacaala washamsu tajrii limustaqarin laha shamsadu way soconaysaa tajrii limustaqarin lahaa ee ilaa mustaqarin lahaa meel ay ku istiqraarayso oo muntaha oo ay istaagayso oy ku dhammaan baa jirta kadib deedna ay idan qaadan qaadanoy sujuud ilaahay u sujuudi kadib haddana majraheedii iyo socodkeeda ay wadani qaala mustaqaruhaa meesha makaanu istiqraarkeeda waxaa weeye taxta alcarsh carshiga raxmaana ah hoostiisa weeye halkaas weye meesha ay idanka ka qaadan halkii baan ka socdaa sidii baan u socdaa isbeddel baa jira baabu bad'i lwaxyi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waaalih wasalam waxyiga bilowgiisii buu ku saabsan yahay ilaa rasuulilah nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu bilaabay bidaayat lwaxyi nabigeenna afartan sano hadduu makal mukarama joogay oo uu intaasi reer maka ahaa la yaqaanay taariikhdiisa iyo xaaladiisa iyo sifaadkiisa wanaagsan intaba ay reer maka aad iyo aad u yaqaaneen waxaa yimid isbeddel ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doorto nabi ka dhigo haddana rasuul ogu daro kadib deena towxiidkii uu dadka gaarsiiyo deena isbeddel uu dhaco dhaqankii dhaqankii jiri jiray maka ka jiri jiray isbeddel weyn uu ku dhaco deena isbeddel uu ku dhaco badulwaxyi waxyigii marka toos intuuna u bilaabeen jibriil waxaa bilowda waxaa la yidhahda irhaasaat nubuwa irhaasaat annubuwa waa muqadimaad iyo calaamaad tusaaya nubuwada iyo risaalada inay dhowdahay tusaysa wey ayaa ka horraysa waxaa ka mid ahayd irhaasaadkaasi in samadii laga xijaabay mustaraqu samcigii jinnigii intuu isdul fuulfuula tegi jiray ee malaa'igta samaa-u dunyaha kuwa tegay iyo kuwa kale wararkooda istiraaqa iyo xaditaanka ku samayn jiray horta waa la joojiyey marfuuq waa kuwa calacalaya fii suurati ljinni ay leeyihiin waannaa kunaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada hadda ka hor meel baan lahaan jirnay boosasoo wax ka dhagaysano hadda ninkii iskugu dhowaada dambaabura daba iyo madfac baa lagu dhufanaya ayay ku calaacalayaan waxaa la difaacayaa khalal inuu galo risaaladan bilaabanaysa iyo waxyigan samaawiga ee samada ka imaanaya iyo dhulka dhexdooda isbaaro jinniga inuu dhiganin isbaaro una dhiganin oo hadhow deenna waxyaalo cantarabaqashahoo kaharada iyo kuwa faaliyaha ay carqalad ku geliyaan waxyiga inuuna dhicin oon loo dhaxaynin nabiga calayh salaam iyo samada yaa loogu talagalay waxay waxbana ka ogeen waxbana ka maqan waxbana isku dayi karin oo waxy min allahi ka yimid aayad aynan la imaan karin yaa la rabaa si toosa ah nabiga intii loogu dhiibo asaguna uu dadka sii gaadhsiiyo isagoo mucjizo oo cad irhaasaadka waxaa ka mid ahaa in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam la salaami jiray dhagaxa salaami oo geedkiibaa salaami bismi nubuwa warisaala assalaamu calayka ya nabiy allah ya rasuul allah ayay leeyihiin fi saxiix waxaa ku sugan nabiga inuu yidhi innii aclamu xajaran bimakkata kaana yusallimunii inii acrifhu alaan dhagax maka ku yaalo salaami jiraan garan buy hadda man garanayaa buyui qabla bicta intaan nabiga lasoo dirin yuu nabiga salaami jiray sala allah aleh waali wasalam irahaasaadka bay ka mid tahy waxaa ka mida ah muqadimaadka iyo irahaasaadka badul ul waxyiga lagu garanayo ay ka bilaabatayna waxaa la yidhaha ru'ya saalixa oo xadiidkan soo socda uu noo caddayn doono ruya wanaagsan oo markuu nabiga arka sida isagoo indhihiisa yaqda oo kale ku imaanayso sida isagoo soo jeeday tabtaa way ku imaanaysaa qaala xadaanii abu طaahir axmed bn camr bn cabdillaahi bn camr bn sarxin qaala akhbaranaa ibn wahbin cabdullahi bn wahbin almasriy qaala akhbaranii yunis bn yaziidin can ibn shihaab الzuhri qaala xadaanii curwa bn zubayr ana caaisha zawja nabiyi akhbarathu annaha qaalad waxay tihi kaana awalu maa budiya bihi rasuulu اllah rasuulka wixii u horreeyey lagu bilaabo sala اllahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa min alwaxyi waxyiga alru'ya saadiqa ru'yo run ah minan fi noomi hurdada dhexdeeda uu nabiga ru'yo ku arko ruyo habeenkiibu ruyoon isagoo hurda wax baa la tusi wixii isaga ahaana siduu u arkay baa loo tusaya u imaanaysaa fa kaana laa yaraa wuxuu ahaa kaan arkin ru'yan ruya ilaa jaad way imaan jirtay tafsiirkeeda iyo tacbiirkeeda midla faraqi subxi subaxa iftiinkiisa iyo dhambalkiisa oo kale waaga markuu baryo iftiinka wuu sii ballaarhani sidaasoo kale weyaan ru'yada nabigu u arkay calayhi salaam wuduuxeeda iyo iftiinkeeda wuu sii weynaanaya mar walbaba waxaa weeyaan wax waadix ah oo aan lagu marganaynin oo cad oo run ah ayay ku imaanaysaa uma xubiba ilayhi kadib baa nabiga waxaa la jeclaysiiya alkhalaa marka ru'yada wanaagsan oo nabiga waxyigii toos iba ugu imaado jibriil oo aayaad qur-aana lagu dul akhriyo oo qalbigiisa lagu shubo oo culayskii daraa ee nabiga uu la kulmi jiray isagoo waxbaba ogeyn hal mar lagu sii daayo taas ayadaa nabiga looga ba'ayaayoo bashariyada iyo awoodda ilaahay uu ku abuuray in tadriijiyan inyar in yar marka hore naftiisa qaabiliya isticdaad iyo diyaargarow naftiisa inay u qaadataa la rabaa waxaasuu arkay ruyada saalixada buu arkay khalwadaasuu bilaabay in yar waxay socoto kadib baa deen waxyigii lagu bilaabay nabiga calayh salaatu wasalaam uma xubida waxaa la jeclaysiyey ilayhi nabiga alkhala khalaha yacni alkhalwa baa loo jeedaa inuu khaali noqdo oo keligii meel uu iska tago dadka ka dhex baxo yaa nabiga la jeclaysiyey calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele khalwada iyo keli noqoshadu waxay keenaysaa qofkan inuu fikirkiisii iyo maskaxdiisii iyo wixiisoo dhanba ay degaan oo uu wakhti u helo uu ku fikiro aayaadka ilaahay ee kowniga ah iyo aayaadkan tansiiliga ah hadduu yaqaano iyo nusuusa shareeca ayay u keenaysaa haddaad keligaa meel fadhiisato oo maskaxdaada dejiso wax badan baa kugu soo dhacaya oo laga yaabo inuu yahay wax mufiid ah oo laga yaabo inaadan ku gaadheen haddaad hadlayso ama dad ku dhex jirto aada maskaxdaada fursad u hesheen walidaalika culummada qaarkood kutub waxay ka qoreen waxa la yidhaahdaa khawaatirta qofka waxaa kusoo dhacaya sariirtii markay fuulaan yay masaa'il kusoo dhici masala kusoo dhici aayad tafsiirkeed xadiidkeed iyo xadiid tafsiirkiis jamcu bayna nasayni wixii laga fahmi lahaa nusuustan markaasay waxay ka qoreen kutubbay ka qoreen sayd alkhaair buu ku magacaabay bacd alculamaa ibnujawsi oo kale sayd alkhaair waxyaalaha khaairka kusoo dhacaya in la qoro oo la ugaadho nabigeenna calayh salaam waxaa la jeclaysiiyey khalah keligii inuu meel iska fadhiisto cidla ah fakaana yakhluu wuxuu doortay marka meel dadku ayna soo gaaraynin shanqadhana ka korraysoo ka fog fakaana kaana wuxuu ku khaali noqon jiray biqaari xera buurta xero la yidhaahdo god ku yaalla ayuu nabigu intuu galo calayhi salaam ku khalwayn jiray yataxanau fiihi waana ku cibaadaysan jiray wahuwa taxanukun atacabudu waa cibaadaysi allayaaliya habeenuu cibaadaysan jiray uulaati alcadadi tira u saaxiib ah halkaasuu ku jiri intuu u yara sahay qaato yuu halkaa ku jiri oo ku khalwayn oo ku cibaadaysan marka fikirkaa uu fikirayo ee aayaadkan isweydiinaayo kowniga ah fitrada ilaahay ku abuuray dadka iyo miladii ibraahim calayhi salaatu wasalaam wixii laga haystay markaas ayuu ku cibaadaysanaya qabla an yarjica intuuna noqon ila ahli reerkiisa intuuna kusoo laabanin intaas halka ku jiraya wayatazawadu waa sahay qaadanaya lidalika haddana tacabudkii iyo khalwadiibu usoo sahay qaadan gurigiiba imaan waxbuu qaadan waa noqon uma yarjicu ilaa khadiija khadiija bintu khuwaylid xaaskiisii zawjadiisii qiimaha badneed yuu usoo laaban fayatazawad waa sahay qaadan limiliha mil alawali markii hore oo kale xataa faji'ahu lxaqu xaqi baa ku soo kadiyey nabiga sala allah alay wasalam <clears throat> fajiahu lxaqu fujaa'adu waa kado intaa uu nabiga meesha ku jiro ku halweenayo ilaahay uu qalbigiisa ku tuuray dadkeenu ka dhex baxo ma filaayo mana suuraysanayo mana sugaayo kumana jirto maskaxdiisa iyo maankiisa qur-aan baa kugu soo degi doonoo nabi baad noqon doontaa oo rasuul baad noqon doontaa maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan kitaab iyo iimaan iyo nubuwa rasuul iyo waxaasoo dhan nabiga alay slam waxba kama oga hal mar baa si nabiga sala allah alay wasalam malkuljibriil wa huwa xaqi baa u yimid waxyiga ahaa wa huwa nabigoo fii qaari xera qaari xero ku jira fa jaa'ahu malagii baa u yimid waa malkuljibriile faqaala wuxuu ku yidhi iqra' akri qaala maa ana biqaari'in waxma akhrin aqaano nabiga waxnama akhrin jirin waxna ma qori jirin maa ana biqaari qaala nabigu wuxuu yidhi faakhadanii waa i qabtay nabiga dhab baa la siiyey faqaanii markaasuu mamujujuqiyey amujujin damanii waqaanii ah, intuu qabtay buu nabiga calayh salaatu wasalam camujujuqiyey xataa balaqa minii wuxuu igaarsiiyey jibriil aljahda mashaqo mashaqo igaarsiiyey iyo dhib buu igaarsiiyey qabashada uu qabanayo inuu nabiga diyaargaroobaa la rabaa oo maskaxdiisi imaankiisa ay diyaar noqoto iradan waxa soo socda uu isku diyaariyo uma arsalnii waa isii daayey faqaala iqra ahri qaala qultu maa ana biqaari maxaan ahriyaa istifhaam qaar baa ka dhigay qaala faakhadanii waa i qabtay faqaanii waa i jabiyey ama waa ijujuqiyey ahaaniya mar labaad xataa balaqa minii ilaa uu gaarsiiye aljahda mashaqo uma arsalnii waa isii daayey faqaala iqra ahri faqultu maa ana biqaari faakhadanii faqaanii aali mar saddexaad haddana xataa balaqa minii ljahd mashaqada rabbu igaarsiiyey buu yidhi uma arsalanii waa isii daayay faqaala wuxuu yidhi iqra aqri bismi rabbika mustaciina bismi rabbik rabbigaa isimkiisa iyo magaciisa adoo kaalmaysanay alladii rabbigii khalaqa abuuray koonka dhammaantiis khalaqa alinsaana lisharafihi baa loo si gaar loogu sheegay insaankii haddana abuuray min calaqin xinjir ka abuuray iqra aqri wa rabbuka rabbigaabaa alakramu midka kariimka ahee akramka ahee wax walba oo karam iyo sheegtoo dhan ka kariimsan ee karaama badan akram yani allaha ka karaama badan wax walba ee ka kariimsan alladii callama baray bilqalam qalamka iyo qoridda allaha baray dadka callama alinsaana insaankana baray maa lam yaclam wuxuunan aqoonin shan aayadood wey shanta aayadood baa nabiga soo degtay calayhi salaatu wasalaam waxay ka hadlayaan shantan aayadood ahamiyada ay leedahay qiraa'ada iyo kitaabada iyo cilmiga waa diinteennan waxa ugu horeeyey ee soo dega in wax la akriyo oo wax la barto oo wax la qoro ayay ka hadlaysaa asal marka waxaa noo ah maxwi lumiya ummiyada iyo jahliga iyo aqoon la-aanta in laga baxo hada huwa aslu shareecatina shareecadeenna asalkeeda taas weeyaan in dadku ay wax bartaan oo wax aqriyaan iqra marka iqra nabiga la leeyahay afartan jir wey afartan buu jiraa saxaabadiisii qaar ka weyn baa soo islaantay iqra un baa la dhahay kii soo islaamaba bilow cashirkaada bilow kii soo islaamaba darsigaada dhinac ka soo gali maa la dhehaya iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam warka waa manni iyo gallad sheegasho iyo nicmo rabbi uu addoommaha siiyey makhluuqa ay kaga duwan yihiin oo ah macrifada iyo aqoonta iyo waxqoridda iyo waxbarashada farajaca wuxuu la soo laabtay nabigu bihaa shantaa aayadood rasuululahi baa la soo laabtay calayhi salaam tarjufu asagoo gariirayso bawaadiruhu dhuuntiisa bawaadirtu waa luqunta iyo garabka dhexdooda halka asaga ah hilib ku yaalla oo qofka markuu naxo dubaaxiya markuu naxo ayay dubaaxinaysaa oo boodboodaysaa halkaasaa nabiga boodboodaysa calayhi salaatu wasalaam xataa dakhala calaa khadiijata khadiija bintu quwaylid xaaskiisiibuu usoo galay intuu buurta dhaladeeda kasoo degay rasuulka calai salaam buurta ha tasawurin ha filin buur gaaban inay tahay waa buur aada u dheer oo haddana fuulideeda ay adag tahay oo haddana godkeeda meeshu ku yaalla aad yaabayso oo ilaa yowmina haada sidii weeye godki sidii weeye maraan isku dayay buurta inaan fuulo waxaan u malaynayaa saddex saacadood bay u qaadatay oo sakaraad iyo ilaa allaahu iyo xaraarug aan ku tagnay aan korkeeda ku fuulay wax hadda sunno ah iyo cibaado ah oo ku tacalluqda in buurta intii la fuulo la aado ma jirto wax hadyi ahoo laisku maaratay booriyeyna ma jirto ee waxaa weeyaan min baabi taariikh in taariikhda iyo axdaasta iyo amaakinta iyo xaaladaha laska soo barto siiruu fil ardidaasi iyo soo barashadaasi aan wax lagaga sheekaynin intaa unba un weeyaane hadda dadka qaar waxaa laga yaabaa inay tabaruq barakaysi iyo dhagax qaadasho iyo waxyaalo kale oo nooc kale iyo kusoo tuka iyo ay u tagaan wahada khilaafu sunna sunnada way khilaafsanta hadyigii nabigana ka mid maaha qowlan wa ficla saxaabadii salafkana ka mid ma aha laakiin litaariikhi inuu soo arko meeshana looga sheekaynin dhibaato male dhulkaa kaleed maraysa umu lamid yahay gaar ahaan waa meel xadad taariikhi ah oo ka duwan meelaha kale oo calaamad gaara leh oo u baahan inaad si gaara macrifo ugu yeelato laakiin markaad meeshaa tagtood fiiriso waxaad yaqiinsanaysaa inuu jiray xaafis iyo wax culus oo nabiga calayh salaam hagaayay oo unan caadi ahayn meesha ayadaa tag ka soo deg sayqaada ku noqo saa ku soco bil kaamil ama ka badan arrintaa inayna arrin caadi ahayn baad ka garan kartaa oo wax sahlan unan ahayn nabiga calayh salaau wasalaam halkii markuu ka soo degay khadiiju u yimid faqaala wuxuu ku yidhi zamiluunii zamiluunii iduuduuba iduuduuba caadadaa sida ahaan jirtay qofka markuu naxo oo ergagaxo ayaa la dadi jiray fazammaluuhu way dadeen nabiga calayh salaam xataa dahaba canhu ilaahu ka tegay arrawcu agagixi weliga biyaa lagu shubaa uma qaala likhadiija wuxuu ku yidhi nabiga calayh salaam ay khadiijatu khadiijaay maa lii maxaa igu dhacay wabaa la yaab lahaan arkay waabaraha marka sheekadibu bilaabi rabaa wa ahbaraha alkhabara khabarkiibuu nabiga khadiijo oga sheekeeyey rasuulka sala allah aleh wasalam ninka inuu marka wixii duruuf ah iyo dhibaato culays oo haysta mararka qaar xaaskiisa iyo reerkiisa uu u sheego waa arrin bannaan weeyaan maxaa yeelay calla inaad ka heshaba daawada inaad ka heshaa dhici karta reerkaada xaaskaada inay masax kugu kordhiso masaxo kugu kordhiso meel ay kula aado culayska kaa fudayso yaa dhici karta waana sidii dhacday qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam laqad khashiitu calaa nafsii naftaydii baan u cabsaday buu nabiga calayh salaam dhimasho iyo xanuun alimaam xaafid ibnu xajar wuxuu soo aroorinayaa sabab alkhashya cabsida waxa keenay wax badan buu sheegi markaasu wuxuu leeyahay labada ugu dhow waxaa weeyaan almowtu walmarad geeri baan ka baqay ama waxaan jira in reebo yaa ka baqay buu yidhi saskeeda qaalat lahu waxay ku tihi khadiijatu khadiija kallaa bay ku tihi waa kalimatu radcin waxay ka reebaysaa tawahumka iyo malaha uu u malaynayo dhib inuu soo gaari doono oo waxa uu yahay wax mashquumo la baasayso oo dhibaato gaarsiin doona inuu yahay qalbigaana ka saar bay tiri abshir soo maarta wixii uu ka filayey ee cabsidaha ee walbahaarkaha cagsigeedii oo ah bishaaro iyo farax waxay tihi maya ee bishaaraysay tiri marka tashaa'umkii intay ka qaaday bay tafaawul ugu bedeshay nabiga sala allah alay wasalam ah, waxaasi xagga khayrka xagga khayrka filo bishaarayso wanaag inuu yahay cindiga iyo qalbiga gasho fa wallaahi baan ku dhaartay sababtu waxaa wey laa yuqsiika allahu ilaahay ku hoojin mahayo abaddan weliga wallaahi baan ku dhaartay innaka adigu latasilu raxiima qaraabadaad xiriirisaa qof silatu raxim iyo qaraabo xiriiriyana dhibaato iyo khizi iyo dhibaato kuma dhacdo waxaa soo aroortay rasuulka calayh salaam inuu yidhi sanaa'icu lmacruufi taqii masaarica suu sanaa'ica almacruufi sanaa'icu lmacruufi taqii masaarica asuu macruufka oo la sameeyo waxay qofka ka badashaa ka badbaadisaa oo ka ilaalisaa masaarica asuu si xun inuu u dhinto ama dhibaato iyo aafo xun ay ku dhacdo ilaahay baa kaga badbaadinaya macruufka iyo wanaagga u ilaali u samaynaya silatraxim iyo qaraabada oo la xiriiriya marka aafaadkaa lagaga badbaadaa oo risaaqadaa lagu waasiciyaa oo cumrigaa lagu barakeeyaa marka adiguna sidaasaa tahay tafaawul xaggiisa niyadda wanaajiso watasduquu waxaad run sheegtaa alxadiia sheekada markaad sheekaynna nin saadiqaad tahay oo maxamedulamiin run baad ku sheekaysaa wa taxmilu lkalla wixii kal oo culaysaana waad xumbaartaa kalli qofka aan waxba qabadsan karin kallun wahuwa kallun calaa mawlaah waxba aan qabsan karin ee culaabta ee dadka culayska ku haya culayskiisii waad qaadi oo wuxuu u baahnaa waad u tari oo waxbaad u iyo macrifo iyo sifaad wanaagsan oo lagaga daydo iyo hadday noqoto tijaaradii aad keenaysay wixii loo baahnaa ummadda waad gaarsiisaa wa taqri'u dayf martidana waad soortaayoo dadkaasi musaafirka ee sabiilka ah ee aan meelay u hidaan aan haysanin waad marti soortaa ayaduna dhibaatada iyo kurbooyinka lagu faydaayo kurbada aad fayday waxaad ku helaysaa adiguna inuu ilaahay kurbo kaa faydo wa tuciinu waxaad u kaalmaysaa calaa nawaa'ibi alxaq wax allaala wixii soo sheegay iyo waxaa la soo oo idilba intan dambe watuciinu calada waaibulxaq waxaa weeyaan waa ijmaal maa fusil wa idkhaal maa lam yudkar wixii lasoo sheegay oo dhan oo la duuduubay iyo waxaan la sheeginoo lasoo geliyey wey wa watuciinu waxaad u kaalmaysa calaa nawaa'ibalxaq wax allaala wixii xawaadid ah oo soo dariya oo u baahan culayskeeda in la taxamulo oo dhan oo xaq ah oo haabit oo sugan oo milolahi ka yimid yaad wixii aad ka fududeyn karto iyo ka qayb qaadashada ka qayb qaadataa wey waxaa tahay qof naafica khayru nnaasi anfachum linnaas dadka midka anfacaa dadka ugu khayr badan qofkaasaa tahaye hawalbahaari bay tiri markii si nafsi ah ay nabiga calayh salaam u dejisay oo ay xoogow moraalkiisii qaboojisay iyo haddana si macrifi oo cilmi oo aqoon u baahan ayay la doonatay dadka aqoonta leh arrintana way ogaatay arrin ardaawi aynan ahayn arrin samaawi ah oo aqoon iyo u baahan aqoonyahan ka jawaaba inay tahay way garatay gabadhu rujxaanulcaqli caqli badan bay ahayd fantalaqad bihi way kaxaysay xoogow iscaafaat awaliya markay ku samaysay oo xoogow yar dejisay ayay intay kaxaysay bay khadiija waxay la aaday indalaqat bihi khadiijatu xataa aatat bihi waxay la aaday waraqa binu nawfal ibnu asad bin cabdilcuza wa huwa ibnu cami khadiija khadiija in adeerkeed wey akhii abiiha aabbaheed walaalkiis wa kaana imra'an qof buu ahaa tanasara ninkaasay u geysay oo maxay kala doontay qurayshtii kale maxay la aadi weyday qurayshtan kale waa ummiyiin waa jahala maba garan karaan waxaana ma furfuri waxa nabiga u arkay calayhi salaam waxay tacbiirin karaan maaha marka waxay tiri dad aqoon leh ninkaasay la aaday oo imraan qof ahaa tanasara nasaaroobay fi ljaahiliyati jaahiliyadii qabla alislaam ayuu diin raadis wuxuu u aaday nasaaradii markaasuu ruubaantii iyo intii sawaamicda ku jirtay aan waxba aan bedelin intiibuu wax ka soo qaatay kuwiibuu marka waxooda iska haystaa towraadna wuu bartay wa kaana yaktubu wuxuu qori jiray alkitaaba alcarabi qoraalka carabiga ah ayuu qori jiray wayaktubu wuxuu qori jiray dee kitaabkii carabiga farta carabigeed isagoo adeegsanaya yaktubu min alinjiil kitaabkii injiilaha ciise lagu soo dejiyey yuu bilcarabiyati carabi ku qori jiray maa shaa allahu an yaktuba intuu ilaahay qadaro inuu qoro carabi buu ku turjubi jiray markaasuu deena akhrisan dad kala bari jiray xunafadii buu ka mid ahaa dadkii aan bedelin miladii ibraahim ee xaniifkeed buu ka mid ahaa ninkii bay u geysay ay tihi bal ninkan wuxuu ka hadlayo wax annaga naleeg ma bal ninkan wax annaga da'daanada iyo waxa maahe adaa abwaana oo aqoon lehe bal dhegayso wa kaana shaykhan buu ahaa oday kabiiran weynaayo camya indha beelay faqaalat lahu waxay ku tihi khadiijatu ay cammi adeerow ismac bal dhegayso min ibni akhiika walaalka wiilkiisa da ahaan buu oga weynaa ileen qaala waraqa bnu nawfal wuxuu yihi yabna akhii walaalkay wiilkiisii ow maada taraa maxaad aragtaa carabta isticmaal jirtay ilmahan qofka hadduu kaa yaryahay yabna akhi baadihi hadduu kaa weynahelayaa cammi baadihi adeerow maada tara maxaad aragtay faahbarahu wuxuu u sheegay rasuululah nabiga calayhi salaam khabara maa ra'aahu wuxuu arkay khabarkiisii buu sheegay waxaasaa lii ahriyay waaka qiraan wixii laii sheegayna shantii aayadood faqaala lahu waraqatu waraqa warkiiba waa gartay wuxuu ku yidhi haada naamuus waxaan aad aragtay eed maqashay waa naamuus waa khayrwade alladii naamuuskii saaxibu sir wey waa malag sir loo soo dhiibay waxyi ah adigana lagugu dejiyey alladii naamuuskii unsila lagu dejiyey calaa muusa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam tawraad lagu soo dejin jiray kii weye waxaa adna maarata kugu soo degay waxyi ilaahi ah oo malaa'ig loo soo dhiibay oo samada ka yimid oo sidii ambiyadii kale iyo rusushii kale wixii oo kale a kugu dhacay oo kugu degay markaasuu deena majeertay oo calaacalay yaa laytani wuxuu yidhi alleh fiihaa risaalada iyo nubuwadaasi markay baxayso oy bannaanka imaanayso oy muuqanayso maa noqdo jadacnin xoog leh jadac waxaa la dhaha qofka xoogga leh awoodda leh ayaa la yidhahdaa qof xoog lamaa noqdo si aan oola qabsado markaa soo baxda oo ku garab istaago yaa laytanii ila weli nabiga rasuulnimadiisa eh, lama amrin lama amrin oo wax sheeg lama dhihin waa loo warramay umbi'a biiqra wa ursila bimudair baa la yidhahdaa nubuwadii iyo war in loo sheego waxyi ah waa iqra laakiin yaa ayuha almudair qum faandir bay ka bilaaban doontaa inuu dadka wax u sheego yaa laytanii akuunu maa noqdo waxba yaanan xoog lahaanin haddaan rabee xayan qof nool maa noqdo xiina goorta yukhrijuka ay ku saari doonaan qoomaka qoomkaada qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi awa mukhrijiyahu miyay bixin doonaan miyay isaari doonaan buu yidhi ah, awa mukhrijiyahum luqatu akaluni baraakiidka baa loo soo dariishadaa miaal wata awa mukhrijiyahu miyay bixin doonaan nimankan reer quraysheed oo wax la yaab leh afartan sano dadkii intaa koolkoolinayay moxamedulamiin lahayay taladooda wax isku qabtaan ku kala baxayay inay magaaladaba ka saaraan nabiga waa taxajur waa yaabay way ku saari doonaan miyay saari doonaan qaala waraqa wuxuu yihi nacam haa magaalada waa lagaa saari doonaa lam yaati lama imaanin rajulun qadun weligii bimaa ji'ta bihi waxaad la timid ilaa cuudiya waa lala colaytamay nabi intuu soo baxay dadka iska raaceen ma jirto waa in la dhibo oo culays badan uu la kulmo oo deena sabir badan uu la yimaado oo jihaad la yimaado oo qaar ay rumeeyaan qaarka kalena ay diidaan xikmada saasay ku socotaa way yudriknii hadduu isoo gaaro yowmuka maalintaadaas lagu saari doono ama gaalada ay kugu kici doonaan ansurka waan ku gargaaraya nasra gargaar mu'azara la xoojiyey macnaha gargaar loo guntay isaarka yacni la xoojiyey baa laga wadaa waan garab istaagi doonaa muuna soo gaarin fatradii waxaa bilaabatay marxaladii sirigeed waxaa bilaabatay waxa la yidhahda fatratu waxyi baa bilaabatay dhowr bilood baa waxbaba soo deginba waraqa bilanoo falla waa dhintay qaala xadaanii maxamed bnu raaficin qaala xadaana cabdurasaaqin qaala akhbarana macmar qaala qaala zuhri wuxuu yidhi wa akhbaranii curwat bnu zubayr can caaisha annaha qaalad waxay tihi awala maa budiya bihi wixii u horreeye lagu bilaabo rasuulullah nabiga calayh salaam min alwaxyi waxyiga xaggiisa wasaaqa alxadiidi bimidli xadiidi yuunus hayra annahu qaal fawallaahi laa yuxsinuka allaahu ilaahay kuma walbahaarinayo oo kuma hoojinayo abadan weliga wa qaal qaalad khadiija waxay tiri y ibna cam ina adeerow taas tiri waa waraqay la hadlaysaa ismac dhagayso min ibni akhiika walaalkaa wiilkiisa dhagayso qal xadaثnي cabdالbari بn شhcayb بn leyثi qal xadaثnii abi can jad leyث بn sacdin qal xadaثnii cuqayl بn khaalidin qala qala ibn shihaab samictu curwa bn zubayr baan maqlaya qowlu qaalat caaishatu zawju nabi qaalat caaisha waxay tihi zawju nabiy sala اllah alay slam ahayd farajaca ilaa khadiija nabiga khadiijo usoo laabtay markay aayadihii soo degeen yarjufu fuwaadu asagoo xabadkiisa iyo beerkii wadihiisa uu gilgilanayo oo cabsanayo waqhtasa alxadiid bimidli xadiidi yuunus macmar walam yadkur muuna sheegin awala xadiiayhima labadooda xadiidkiisa awelka hore oo ah min qowlihi awalu maa budia bihi rasuulu llahi min alwaxyi aru'ya saadiqa intaa raawiya muuna sheegin kaan sheegin waa kuma cuqayl cuqayl weeye wa taabaca yuunusa yuunus buu mutaabaceeyey cuqayl calaa qowlihi buu ku raacay fawallaahi baa ku dhaartay laa yuqziika allah laa yuxzinu iyo laa yuqzika labadaas ahayd marka cuqayl wuxuu raacay yuunus fii qowlihi laa yuqzika allahu abada lafdigaas ku raacay wadakara qowla khadiijana waa sheegay ee ibna cam ismac min ibna akhiika intaana waa ku raacay waa sida lagu yaqaana muslim raximah llahu riwaayaadka jamcintooda iyo awjuh litifaaq iyo awjuh likhtilaaf waxay isku waafaqeen oo la caddeeyo iyo waxay isku khilaafeen oo la caddeeyo waa diqada iyo xifdiga iyo waracnimada imaamu muslim raximah llahu tacaala qaala waxadaanii abu daahir axmed bn camr bn sarxi qaala akhbarana ibn wahbin qaala akhbaranii yunus qaala qaala ibnu shahaab wuxuu yidhi akhbaranii abu salaam bn cabdiraxmaan ana jaabir bn cabdillahi alansaari wa kaana min asxaabi rasuulilah saxaabi buu ahaaye saxaabada rasuulka sala allahu aleyh alih wasalam kaana yuxadiu waa warramaya qaala wuxuu yidhi jaabir qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi wahuwa yuxadiu asagoo ka warramay can fatrati lwaxyi waxyiga xilligii uu kala go'ay oo iqra iyo mudair inta udheaysay muddo ayaa udhexaysa waxba soo degin qaala fii xadiiihi xadiidkii markuu ka sheekeynaya nabiga wuxuu yidhi fa baynamaa xilli ana anigoo amshii socda samictu waxaan maqlay sawtan sawd baan maqlay min asamaa'i cirkaan sood ka maqlay buu yidhi fa rafactu ra'sii madaxaygaan kor u qaaday intuu midig fiiriye waxba arki waaye bidx fiiriye waxba arki waaye yuu kor fiiriyey fa ida almalaku malaggii baan arkay alladii jaanii ii yimid bixira buurtaa xero la yihahda malagii igu yimid oo waxaan arkay jaalisan fadhiya xaala kownii jaalisa calaa kursiyin kursi ku fadhiya bayna samaai cirka iyo walad udhexeey halkan hawadaabuu iska fadhiyaa waa malkuljibriil halkaasuu iska dhigtay kursi malaa'igta ilaahay wuxuu u sahlay dhadhaqaaq iyo qaab aan dadka iyo basharka kale aan u maarata loo sahlin inay iska babuubaan inay meesha hawada iska fadhiistaan inay waxay rabaan isku ekaysiiyaan ilaahay baa u sakhiray subxaanahu wa tacaala kursigu halkaa hawada ah iska iska dhigtay markaasuu qaala rasuululah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi fajuitu ama ju'iftu waa lay walbahaariyey minhu xaggiisa faraqan cabsi waa laiga nixiyey faraqan cabsi waa isku waa farajactu markaasaan laabtay buu yidhi markaan cabsaday oo argagaxay yaa gurigayga xaggiisa aaday <coughs> faqultu waxaan ihi zammiluunii zammiluunii iduuduuba iduuduuba fadafaruunii way iduuduubeen faanzla allahu tabaaraka wa tacala wuxuu soo dejiyey yaa ayuha lmudairu midkan isdagaayo isduuduubayow qum istaago faandir dadka u dig naar iyo cadaab iyo caro alla oga dig shirkigeeda iyo kufrigeeda ay ku jiraan in lagu naari oga dig wa rabbaka rabbigaana fakabir weyne wa hiyaabaka dharkaadana dharkii caadigaa waa la yidhi faahir dahir dharkaada dahiroo nadiifi ile nijaasta iyo muxuu ahaa dahaaro la'aantu islaamka ka hor waa iska islaamka markuu imaaday ayay dahaaradii iyo wixii waajibaadki iyo nadaaifadii ayaa la caddaynaya wa iyaabaka faahir ahir baan warujsa rujsiga oo loola jeedo shirkiga iyo kufriga iyo ilaahay kayrkii oo la caabudo fahajurka haajir lannahu shirkiga iyo ilaahay kayrkii oo la caabudo naar baa lagu galaa sababu rijsi wey sababulcadaab wey warujsa fahajir wa iyalhawthaan rujsigu waa awhaanta iyo asnaamta qaala uma tataabaca alwaxyu waxyigii baa israarraacay oo markii hore waxaad garanaysaa inuu futuur jiray iqraa soo degtay waxoog hakad baa galay hakadkaa kadib mudair baa soo degtay mudair inay soo degtay waxyigii toos buu bilowday marka suuradihii kale iyo aayadihii kale iyo waxyigii baa toos u socday oo kala bi'i ma dhicin qala xadaanii cabdlmalik bnu shucayb bnu layin qala xadaanii abi can jadii qala xadaanii cuqayl bnu khalidin can ibni shihaabin qaala samictu aba slm bn cabdiraxmaan yaquul ahbaranii jaabir bn cabdillaahi bn camr bn xaraam radi allahu canhuma yaa ii warramay annahu samica rasuul allah nabi calayh salaam buu maqlo yaquulu leh uma fatara waxyu waxyigii baa go'ay markii iqra soo degtay kadib canii xaggayga fatratan muddo fabayna ana amshi anoo socdo uma dakara midla xadiidi yuunus hayra anahu qaala fajuitu ay juitu minhu faraqa waa laga nixiyey cabsi iyo faraq xataa hawaytu waxaan ku dhacay ila alardi dhulkii baan ku dhacay buui walbahaarkii cabsidii qabatay iyo jibriil markuu arkay nabiga sala allah aleh wasalam <clears throat> meesha ajihaad la yidhahdo markuu marayay nabiga calay slam bay aheede jibriil lix boqol oo garab asagoo le baa la tusay qaala wa abu salama warujsamaad aw alawthaan awthaantii baa loo jeedaa sanamyaashii iyo wixii ilaa keyrkii la caabudayo qaala uma xamiya alwacyu waxyigiibaa kululaaday bacdu intaa kadib watataabaca waa isra raacay yani waxa weeyaan hakadkii iyo buruudadii iyo wixii baa laga baxayoo waxyigii toosba marka uu socday u bilawday wey xamiyada waa saas xadaanii moxamed bnu raafici qaal xadaana cabdrazaq qaal akhbarana macmar can zuhriy bihada isnad naxw xadiida yunis qaal wa qaala allahu tabaaraka wa wuxuu soo dejiyay ya ayuha almudathir ilaa qowlihi warujza fahjur marka waa rusaaladii baa bilaabatay iyo nabiga inuu dadka wax gaarsiiyo sala allah aleh wasalam <clears throat> laga bilaabo markaasi nabiga ay kusoo degtay qum faandir ilaa ay nafta ka baxda intaas dadka u digaayay oo u bishaarinayay nadiir bashiir wuxuu ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii khayr ahaa oo jiro o dhanna waa u sheegay dadka wixii shar ahaa oo xumaan ahna waa oga digay sala allahu alayh waaalih wasalam ballaqa arisaala wa adda alamaana wa nasaxa alumma wajahada fi llahi xaqa jihaadi fa salawaatu llahi wasalaamuh calayh rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabla an tufrada intaan la farad yeelin bayna ahayd asalaatu salaadii salaaddii oon la farad yeelin baa waxaa leeyahy wahiyaabaka faahir dharkaada dahir wahiya rujsigaasi alawthaanu waa asnaamta wahiya alawthaan wa qaala fajuufitu minhu kama qaala cuqayl siduu yidhi oo kale وxadثna زhayr <clears throat> بن xرb qal xadثna wlيd بن mسلم xadثna awزaaciyu qaal samictu yaحya yaqulu sأltu aba slmaan weydiiyey ayulqur'aani qur'aanka aayadeebaa unzila la dejiyey qablu horaan qur-aanka aayadee iyo suuradee ugu horraysay oo u soo hordegtay qaala wuxuu yidhi abaa salama yaa ayuhalmudair baa u horraysay yaa ayuha almudair baa u horraysay faqultu waxaan idhi aw iqra iqra dheh soo iqra uma horraynin faqaala wuxuu yidhi sa'altu jaabira jaabir bni cabdillaahi ayaan su'aalay ayulqur'aani qur quraanka suuradeebaa unzila la dejiyey qabla hor oo u horraysay qaala wuxuu yidhi yaa ayuha lmudair buu u yidhi yaa u horraysay faqultu waxaan sia adiga ii weydiisay oo kale yaa waxaan iqraso iqra ma aha ooma horreynin qaala jaabir wuxuu yidhi uxadiukum waxaa idiin sheegayaa maa xadaanaa rasuulullah wuxuu nabiga noo sheegay sala allah aleh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi jaawartu bixira buurtaas xiro la yidhaahdo ayaan ictikaafay shahran bil falamaa qadaytu jiwaari ictikaafkayga markuaan dhammaystay nasaltu waan soo degay fastabdantu bibana alwaadi waadigii maka dhexdiisa ayaan socday istabdantu ay sirtu batna alwaadi waadiga gudihiisa iyo calooshii dhexdiisaan saa u socday fa waa la iga dhawaaqay kor baa laiga dhawa fa nadartu hor baan fiiriyey wa gadaal baan fiiriyey wa yamiini midig baan fiiriyey wa can shimaali bidix baan fiiriyey falamaa ra ma arkin axaddan qofna uma nuudiitu waa laiga dhawaaqay haddana fa waan fiiriyey falamaa ra axaddan qofna ma arkin uma nuudiitu waa laiga dhawaaqay yaa muxamed farafactu ra'si madaxan kor u qaaday fa huwa dhawaaqu waaba jibriil oo cala alcarshi carshi ku fadhiya fil hawaa'i hawadaasu carshi ku fadhiya aya kursi yacni jibriila calayhi salaam buu ujeedaa waxaa fadhiya fa akhadanii waxaa qabtay rajfa gariir shadiidatun daran iyo cabsi daran fa aataytu khadiijatan u imaaday faqultu waxaan idhi dairuunii idada oo iduuduuba fadaharuunii way iduuduubeen fasabuu calaya waxay ugu shubeen korkayga maan biyo argagax <coughs> baa iga tegay faanzala allahu caza wajal yaa ayuha almudair qum faandir warabaka fakabir wahiyaabaka faahir marka jaabir hadalkiisan uu leeyahay aayaddaasa usoo wardegtay qur-aanka macnaheedu waxaa weeyaan xagga bacda fatrati اlwaxyi baa loo jeedaa ee ma aha cala aliطlaaq cala aliطlaaq qur-aanka waxaa u horeysay iqra ra'yigaasaa mujmaca laakiin hadalkan jaabir waxaa lagu xumbaarayaa fatratlwaxyigii hakadka uu galay wayiga markii wixii ka dambeeyey waxaa qur-aanka u horeysay ya ayuha mudair baa uhoreysay in sidaa ay tahayna asaga laftirkiisa xadiidkiisa waa kaan soo maray uu lahaa wa huwa yuxadiu can fatrat lwaxyi buu horta ka sheekanaya fatratulwaxyi goormaa la dhihi karaa waa inuu wax jiray hakad galay oo haddana aan sii wadin fatra ayaa la yidhahdaa haddana waxaa kaloo laga fahmayaa faida almalaku aladii jaanii bixera hadda ka hor malagii iigu yimid xera ayaaba jaalisan calaa kursiyin bayna asamaai waalardi ayuu ku fadhiyaa marka inuu horreeyey xera inuu ugu yimid oo iqra kusoo degtay nabiga taasaa xadiidka jaabir naftirkiisa ka fahmaysaa hadalka marka uu leeyahay yaa ayuha lmudatir baa u horreysay waa horayn nisbi ah binisba bacda fatrati lwaxyi baa loo jeedaayo markaasay u horreysay kadib dee qur-aanka kalaa toos u socday tataabaca alwaxyu waxamiyadana waad ka fahmaysaa waxyigii baa israraacay oo kuu laaday marka waxaad garanaysaa marka hore tataabuc ma jirin xamyana ma jirin kuleelna ma jirin ee iqra markuu soo degay futuur baa bilowday sidaasaa lagu xumbaaray qala وxadaثna mحamed بن مثنى qala xadaثna cثmaan بن cmر qala akhbarana cali بن mubaarak can yaحya بn abi kaثيir bhada isnaad waqaala faida huwa jaalisu calaa arshi carshi buu ku fadhiyaa kursi iyo carshi iyo intaba waa isku wada macnooo waxaa kore ee uu ku fadhiyo bayna asamaa cirka walarda dhalka udhexaysa baabun alsraa birasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam isrihii nabigeenna la dheelmiyey sala allahu aleyh waalih wasalam xadiidkii dheeraa ee duruqda faraha badan lahaa ee kala duwanaa ayuu musanifka meeshan ka bilaabayaa markaa dee idinkana waxaad jecleeteen in iska soo gaabsado halkaasaa noo joogo wallahu aclam billahi towfiiq wsala allah waslama calaa nabiyina maxamed